watarki subahaati shubhiyaalo kutabaawkeedi embaabey gaal allahu tacaala ilahay may kagoole wataxsibuna may bamaleeya saana hu alqawla koolka isinku koolaha itan ang maleeya saana hayinan kifadod yang maleeya san wahuwa koolkana cinda allahi laa yagdi sacdimun kiyedangiin wa waqaala allahu tacaala ilahay may kagoolay ina rabaka nabiy llahi maxamadow rabiga labilmirsaadi lamausufun alihi laka tilmaamay waa bilmirsaadi milgalow laka tilmaamay wa oo ilaahay yahay yani waa yahay sanfiriyahay walisuubidan hadhowtiisa injaazeedes wataxsabuna mayba malayasanuhu algawla aladi gaaluhu fi aishata radia allahu tacaala canha ifka anka goolen wa yani as ahay aisha ye ifka oo kale been abuurashi wal saas oo kale laka sheegi siyeedahayti alla subxaanah watacaala mayliya wataxsabuna malayasan hu alqawla koolkan isin aisho ka goolahaytaanga hayinanki fudud ang malayasan aisho beentiisan ka sheegdeen wal fudud ang malayasan wa wahuwa goolkana cinda allahi ilaa agdisacdimonki edan wing oona edan wing waay dembe edan wing manaa ifkagaasa ben abuurashada lang walusan weelna weeli leer dembe edan wing wa e waqaala e allahu tacaala ilahay may ka goolay ina rabaka nabilahi macmado rabiga la bilmirsaadi imilgalki in saaxibe waay lamawsufan bilmirsaadi imilgalki laka tilmaamay waay oo ilaahay san fiiriyahaye walaa fiirsada calaalmirada reed manaa shugud kutabaha aramgaante waan nucmaan ibni bashiirin radia allahu tacaala canhuma qaala nucmaan may ka golay sametu dheegi rasuulalahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka golaw ya dheegi ina alxalaala halaal bayinun bayinunti wa ina alxaraama xaaramtana bayinunti adwaay o baynahuma bayna alxalaali walxaraami xalaali xaaramta dhahdiyo ahaadeen mushtabihaatun umuurun aramyaaliy ahaadeen umuurtaas oo mujtabihaatun iski bahaayan ee ishtabaha xukmuhaa xukunsha iskibahew xalaal oo kale yani marmar xalaal oo kale dhawto margoona xaaramaan dhawto kalkun xukunsha iskibahe mishal baxsan wa laa yaclamu maogaada huna umuurtasoy kasiirun wal badan kasiir kasoo min annaasi dadka kumid e maogaadayan wa faman itakaa lanki dhoorsado ashubahaati waxyaalaga shubahaadka ka dhoorsado istabraa huwa mankaasay berweeli lidiini diinima mankaasay diin shay berweele diin shay sheega diin shay lang nadiif wacirdi sabra dhooray licirdi cirdi man mankaas nasabshe dhoori nasabshe inu maatamalka sheego hadii shubud lanka kudheerado laakin waman wagaca lankidhiyo fi shubahaati shubahaadka kadhah dhiyo shayga shubahaadka ho yani suubiyo wagaca huwa manka dhiyey waaba fi lxaraami yar rasuulka xaaraamiye ka dhiye karaaci yersinkiiba lamide yarcaa huwa yersin daajiyaayo xowlalximaa shirado gaarashe ka daajiyaw mawdac onayo dawlad lkhaas nagadaas dawlada mana yani zakadii laharuri maalki zakadii laharuri lakadaajause yaxima lere sharad lere kolku yani kahay ka raaci yersankiiba lamide yarcaa huwa raacagaasoy daajiyaayo hawlalximaa sharada gaarorshee kadaajiyaw ama boodka ama laabadka gaaroshe heela kadaajiyaw lamide yooshiku may dhowyaa an yartaca ini daajiyo almaashiyata maashida daaji fi fi lximaa sharada kadaaji taasaan dhowyi mana yooshiku may dhawa an raaci raacagaasini daajiyo almaashiyata mafulki macduuf maashidii daajiyo fihi filximaashirdik daaji taasaan dhawa kolkun lankan oonaya shuguda wareegsadawna xaaraamtikadhiiyan dhawyisuna saas oo kale lamidey alaahoyaay wa ina likuli malikin boqor kastama in sugnaaday ximan shiradiyan sugnaati lamba malik e meelo shiradaayo oo lanka dhawaadanay jarto alaahoyaay wa ina xima allaahi tacaala ilahay shiradisna maxaarimu maxaarim llahi ilahay waxyaalihi xaaraam kuweliyo kusunanasa diide ilahay ninkdhawaada diide wa alaa waina ximalah ilahay sirdis macarim macarim lahi ala waarim waxyaalihi haramkoali wa alaa ooyaay ina fi ljasadi jasadka fiishe kasugnaatay mudkatan cad yaro oo hilibe iyo jirka kasugnaatay rasulka idaa salaxad hiya molwadayeede hadii soo bato salaxa aljasadu jasadkana soo badaw kulo kulo ljasadi jasadka kuli shay soo badaw oo mayna kasoo badaase mudkadiyeede imaan iyo acmal soobon iyo new daaco fara badan iyo dikrig ilaahay la badi iya kasoobadaas hadii qalbagaasay soobadoon jasadka dhan usin taliya qalbagaan taliya soobade wa idaa fasadad hiya mulgadiyeed hadii fasaadoon macsi iyo munkar iyo new fisaad hadii saaska fasaadoon umantiyeede fasad aljasadu jasadki fasaade kulo kulu ljasadi jasadka kuli shay fasaade wa alaa hooyaay wahiya mulgadiyeede alqalbu qalbu waay qalbugu wayr rasuulka mulgadiyeede mutafaqun caleyh warawaya bukaari iyo muslim ye hu xadiiska wuriyen min duruqin wadiyaalihi shoo ka wuriyen duruq bialfaadin ana ka wuriyen alfaadaas oo mutaqaaribatin inisda dhawya ka wuriyen xadiis larbiciin wa ay an anasin shubadu kalku maxlushaay shubadaaso ilaka dhoorsado faman itaga shubahaati baabkumi baawal waraaci wa tarki shubahaati halaal mirashi iyo shubu kutabawsha erni faman itaga shubahaati meeli baabku afogo langali lanki shubud wali shaki horta wali halaalay halaal bu halaalnimadii oo lang isticmaale wali xaarameena xaaraamnimadii oo ba lang ogiya lang kudhoorsade wal may bajare oo shaki shaki ka jaro oo weli cadaayin hara halaalno ma la heleeri kor xaaramna ang naka la fiiri kan usuge kan lakudhoorsado o laleyreed langale lanki kudhoorsado dhoorsado shayna badbaadiye ibilow shubi kudhoorsaday wala bersho makadho adaaliley nasab shayna badbaadiye ibilow lanfayluaha yani laa yaliley mana laakin lanki kadhi shubada sameey xaarama kadhiye rasuulka sala allahu alay salam kolku meelohohon mawdacyaalka tuhmada ehoob ad werwareegaas tuhmadaasa lakin nisbeeye ma badbaadas ad yani saas oo kale adana xaaramna makufokodaas xaaramna kadhiyaassigsikudhoratures وan anasin radi alahu taala anhu ana nabiya sala الlahu alayhi wasalam wajada nabiy nabo tamratanga fi ariigi jidka datisa timirtu halinto kaeli faqala nabiy mary lawla ani ana akaafu obsada hadafan an takuna hiya tamrada min asadagati sadaga kumidat an koobsada hadafan laakaltu ama fadiha atamrata alalmerikidiisa meli rasuulka deerti sala allahu alayhi wasalam ana anabiya sala allahu alayhi wasalam iya wajada nabiy nabag heli tamratan timir halinto iya heli fi dariigi jidka dhatiisa timirto ka heli faqaala nabiy na ka goray lowlaa ani anif akaafu ana an obsada on an takuna hiya tamradan ini haato min asadagati sadaga kumid haata ana ku obsada on hadafan wa la akaltu ama fadi ha tamrata kolkan ka dhowrsaday waa ko obsu maana rasuulka ilahi sala allahu alayh wasalam ama zaki atazakina rasuulka maaman timirtan dalka isku yaala timir harintole horta baadi yaro oo taasi haybaariyo baanaynu usku ama faday laakin zaki koobsadee ley mana zakin an halaalming e mutafakun caleyh baalwaracu mana halaalmirisan kutabi timirtiyeede maayna i timirto iwal dhulko yaal wal isku baada fadilay kolku ree koobsa ahaan halaal mirish ahaan kutabto walaan ama lay lang ogon ilahaaye mis walaan la ama lay haaramayingi walaasiyaygan kutabto mana halaal mirishidi baalwarac wa متfق عlyه an نواs بn سمcاn رadi الlahu taعala anhu an النabiy sala الlahu عlيه وsalam qala نabiy na u may kagoolay albr min albr samafal may kumid aha xusn اlkخlqi dabeec wanaagsan ya kumide واlsm min alsm dembena may kumid aha ma walaag ya kumide xaaka saamoyay fi nafsika nafta saamoy wakarihtaada kaaday an yadali الnaasu dadka culmadayni ki dalacdan alay ma korshay ki aragan adakaadaas kaasas dembe wa sawa mslim yo adidkuri albr samafalmay bua xusnulkuluqi dabeec wanaagsan waayo kalkun samafaldong manaha yani may kadhikantaa alxaju carafa oo kale alxaju xajka carafa yani mucdam lxaji xajka mucdamsi carafusaas oo kale kan albiro min albiri yani samafal badinya laakin may kumid aha xusnulkuluqi dabeec wanaagsan oo dadka dabeecfaylaad kala dhaganto samafala kumidati wanaaga kumidati ilahay karaama nagda walismu dembena maasheeyu xaaka saamoyay ey asara saamoyey fi nafsika nafta saamoy nafta walika kanagnagag oo naftiisab kaxas kala haysan nafta may laka abuuray winaaga laka abuuray asalshe ala yani waa kaysaaso kolku wali naftaba kaxas ala haysa ad aragdo gabalkaas isku dheeraw dembu aha oo weliba kahadaas ini dadka ki aragan geeki bilowba walaan ro bilow bahaan kahadlay bilow bahaan weelay wali laka ada kahadaas maha naaskana badinyi naaska oo dadka culmada manaa ki ka hadaayan ini ka aragan dadka kale dadko walba oo lankuxishooda najar dadku wala lakulxishooda oo kale ini walaan hokyaragan dembe bakadhiyay maylkarawaanasa dembe walismu dembe ma shay waay haaka taradada huwa maaga nagnagado fi nafsika nafsa dhatiya ka nagnagado sika fasira doone wakarihitaada saamoyon walare wakadi wakarihitaada ka hado an yadalica annaasu dadka ini daalacdan aleyh alama ma korshayd walaan ada suubiyahaytka hadalhay dadka ki daalacdan ada ka hada dembeera waa muslimun oo adi kuriyey ay yani ah, haaka bilxaai guriyamay laakriya bilxaaiya laakri xadaso almuhmalati lidhibactiray walkaafi blkaafi alakriya ay taradada wali nagnagdo fihi fi sadri hirudka fishaka nagnagdo a waan waabisata bini macbadin radi allahu tacaala canhu qaala waabiso may kagoole ataytu rasuul allahi ansedi sala allahu alayhi wasalam faqaala yani wa kay faqaala nabiyuna omay goole jita ajita koytay tasalu anta ahal suaalaso an lbiri samafal suaalaso koytay kultu an may kagolay nacma faqaala nabiyuna omay kagolay aliflistifama maylaska diran ataytu sedyari yani wasibat ahay wabisat bnu macbad maylia rasuulkan seedi sala allahu alayhi wasalam faqaala rasuul markaa nin seeda anoo waban hadal neeba rasuulka bahay bilaawi faqaala nabiy mere jita ajita koytay tasalu anta halaad suala so an lbiri samafal heshe warsadaaso koytay sayari kultu anin mere nacam ha taasaan koy samafal anoo warsada faqaala nabiy no may kagolay istafti suaal weydii samafal laymafadaaso ha galbaka lay so adala iswarsay galbaga lay weydi albiro samafalmaybua maasheeyu idma'anat nafsu naftan hasal ilayh ilaa mamakan hasal wali naftaba kadeganta kahasalanta hanasay samafal waahan sameeye rasuulka wadma'ana alqalbu galbaga na hasalo ilayhi ilaa mamakan hasal wa nafta i galbaga walin hasalan hanasay samafal ee winaag e samey walismu dembena maasheeyu xaaka taradada nagnagaday fi nafsi naftatida kanagnagadi wataradada huwa maaga nagnagaday fi sadri fi lqalbi galbagana kanagnagadi wain aftaaka naasu walow aftaaka naasu dadka habkin jawaabena waafto haba jawaabena kaada habkin jawaabena kaasa dembe e waay wali galbagaba kaasalohayo hibidka kanangnagdahay kaas dembe wa kudhelawson xadisun ada xadisan xadiskaso xasanun darjidisasang eh rawaama yureey xadiska axmed wad wadaramiyu yawri fi musnadayhima axmed iyo darimi lamadi musnadkiisho kuriyen wa waan abi sabrata abi sarwata abi sarwacata waay waan abi sarwacata abi sarwac mayl kuriyey bikasri sini siinta hoos dhawshe laaki siintaas almumalati wafatxihaa fatxi sini siinta hoos yani kordhawshen walaaki tarwaca iyo sirwaca lamadaba shagala binaawin magaashay cukbat ibni xarisin radi allahu tacaala canhu anahu ana cugba yatazawaja guursaday ibnatan gabirtooya guursadi liabi ihaab binu casiizin abi ihaab binu casiiz gabirtoon sugnaatiya guursadi faatad imraatun bilaamay doo seetey hu e waakay masalan cugbogi inseeti marki guursaday gabirti guursidiya gabirtoon seeti usan kasaan faqal adiya imraadi meerta inian kad ardactu nuujiyay cugbata cugbogan kan e iwalati ti o kad tazawaja hua cugbo guursaday biha bilati lati guursadib ani nuujisa artimana inian kad ardactu nuujiyay cugbata cugbo iyo walatidi kad tazawaja hua cugbo guursaday biha bilati latid guursadi taas ani nuuji lamad bani isla nuuji lamada bani nuujisa arti raadonto shar raadonto fadaay lamadi ofis guursadeen faqala cugbatu cugbo may ka goolay lahaa lilmarati may ngaray ma aclamu ana mooshi anaki adib arlacti ini ada nujiday ni an inujidi moshee hortaan walaa akbarti adin hada kahor mi in sheegne ni an mi in sheegna ee kalkun gabartin ana koley horto gabe waana makuwargaberi mana ini adana nujidina makuwargabo hada kahorna adina mi in sheegna tiyeedahayti lanagdahayte hasala hasalawaayo farakiba huwa cugbo cugbo hadalba doodbaha galay guurki shayba dooda galay farakiba kori ilaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shean kori bilmadinati haal rasuulka kasugnaadi usunantaroogi maki roogi wakana bimakata roogi maki roogi meelo usaadalka lankasheegi maki hayti hasafari todober meelonsoodo madini rasulka nkaseedi markaasa warsadi hal masala lay meelo lan safare yani saasu yani o fasalu ahla dikri iyo ilahay eray dadka ahlulcilmiga e wal warsada oo wal shakeka gal culmada la warsaday lan hore meelal meeli jaran saxaabiga hadi maki hakutabahay madina oo todober lanlan socda iyo rasulka nkaseedi fasa'ala huwa cugba su'aalayhu annabiya suaali rasuul ala saliliya gibirto ana guursadiya lamadinsa dhalatena nugs anisa nuujiya lileya salawelew faqaala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka goolay kayfa kayfa yaxsul lijtimaacu kulunsa ang hasalewalin gibirto sabata adang nakulunti ma i wal haal kad kiila lakin ka goolay laka adlahaantama kiila laka wali lakingari lakingari waaba lamidin ba nisung nuujiba lasangari sabata ada nakulunti maelin kayfa yani yaxsul lijtimaacu waligadar waligadare kayfa yaxsul lijtimaac kulunsa insur hasale sabtan kuluntan maywa walhaal kada kiila lakinka gooley lakaad lahaanta maa kiila lakaw wali lakingari lakingari yaabwa suaaliyo calaamatu tacajub sajaran yaabwa sababta adan lakulunti mayu mana kayfa yaxsul lijtimaacu baynakuma lamdatin sababta oo ijtimaacan hasali mayu sabtan kuluntan mayu walhaal kad kiila laka lakingari maa kiila walaa lawbalakele sabtan dhawaati mayu fafaaraga cugbato cugba faarogayha almarata bilaamayti gabartiadahayti faaroge wanakaxad hiya iyadina guursatay zawjan zawjka o ayra ayra zawji zawjkaas keyrki ee guursatay marki dem wa yani tan mayb warac waay baabalwaraca kajan halaal mereshu lo yani lilwaraac yan kutabahay ada fafaaragaha cugbato marki lilay lilwaraaci halaal meresho daraadi yan kutabahay maayin hadii oonayo oo la fiiriyi fadi markhaati ahaan nuugso may kumarkhaati nagdaasay afar bilaamod ism ismael lama qof ofka migla ilama bilaamod oo kale mis afar bilaamod oo kale kumarkhaati nagdaas hadda bilaamayalintole nisn nujarti waana sidee kutabi lil waraaci halaalmerishin kutabaha lilay mana wana kacdiya ayana gursatay zawjana zawju ayra ayra ayra cugbata cugbo keyrse gursati rawa lbuhaari buhaari o hadis wariyey ihaabun bikasrilhaayi ihaab alaakri wacaziizun bifati lcayni alaakri caziiz wabizaayin alaakri zaadaso mukararatin la nagnagay wa can ilxasan ibni caliyin radi allahu taala canhuma qaala xasan may xafidtu xifdi من rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sheeshe may ku xifdiyay dactab ma walaa kutab yuriib huwa maag shaka geliyaw kaada ka shaka geliyaw ilaa ma ilaa shayin shayin tab laa yuriib huwa maag shaka kaingeliyan kaada shaka kaingeliyan rawaa may weriyay xadiidka tirmidi ogala tirmid mare xadiidun hada xadiidun waay xadiid kaasoo xasanun yani hasan aho darjadiis saxiixun o saxiixun ama saxiix lamatoodi olay nagday macnaahu macna alxadiidi xadiidkan lijeesadiis may bu xadiid alarbiciin lay wa utruku tab ma walaagi kutabta shaku anta adiib shakyaas fi ma ka shakyaas wali adiibka shakida ma asku ku dheeraw wakud gaadoy ma shay gaadoy laa tashuku antaadan shakyaan fi fi ma maaga fishanka shakyaan gaadoy wa dac maa yuriibuka ilaa maalayo macneheed saaso el waan cishata radia allahu taala anha shakilay kalku may koy watruk ma tashuku fi ama dac kutab ma yuriibuka wali kashaki geliya ma baabulwaracu wali badka shakid halaal merishamay bu ahaa inaad kutabto ay wali kinshakiyane kinshakiliyane ba roge iyo gaaday waan caiشhata radia alahu taala anha galad caiشha may kagooley kana liabi bakrin sidig radia alahu taala anhu abu bakr may an sugnaaday gulaamn an sugnaadi odoonkoy an sugnaadi yukriju biyaai lahu yani yukriju mayhan biyaai yukriju gulaam wa biyaai law liabi bakrin alkaraaja dheefan biyaai dheefan biyaai yani odoonka may buaamay lilia odooma ha in shagey odoonkood leto maalintoon ha in shagey misme geek maheshageya eh, sedgalaas misgeheshagey wali kale eh, her ad isku aangalita mana kharaja lere kolkan kin shageeye eh. akinhamare yani wa kay wali hahelo sheene kolkun saasa kana liabi bakrin sidiq radi allahu taala canhu ya gulaaman odoonkaon sugnaaday gulaamkaasoo yukriju huwa gulaamka biyaayo lah liabi bakrin abi bakar han biyaw alkharaja dheefan biyaw an shageeye mana wakana abu bakrin abu bakarna mayaadi yaakuluhu abu bakar ini amaw min karaaji karaaji lgulaami odoonkusuge dheeftisa ku aamay odoonkaas wala insheen yadhaya aamay wala insheeno dheefe insheena inshagaye aamay tiyeedaha itiya kolkun sidaasa ordhaan caadidisa hayti marbola insheena aamay wala insheena isku qaadaay fa jaa huwa gulaamki likooy odoonki likooy yawman fi yawmin maalinto bishay in shay iya likooy shaygoo lisheeni fa akala abu bakrin abu bakar aamay minhu min ashay shaygiya ku aami minhu min ashay baclahu bacla shay shaygii bacli shay aami faqaala algulaamu odoonkii meeray ha faqaala algulaamu odoonkii meeray lahu liabi bakrin may ngaray tadri atadri kasaasay aliflistifama macduufe tadri atadri kasaasay ma haada kan ad aanti kasaase ma hada aladi taakulu kan ad haamayti kasaase faqaala abubakri meeray wama huwa mayu may wala ad insheentay onayo adna amahay mayu oraan waraysna jergeeg maab waraysane oblinshen isku aami markaasa doonki faqaala lgulaamu lawl abibakar may ngara tadri atadri kasaasa ma walaagi huwa dacaamkan i kasaas waladaama iskasaasa faqaala abubakri mara wama huwa meyu dacaamka qaala lgulaamu doonki maylia kuntu an haadi takahantu kitaab gaabloweyhin liinsaanin insaanko kitaab gaablownimo an samey fi ljaahiliyati fi zaman ljaahiliyati jaahilnimada zaminshiya kitaab gaablownimo an samey wama uxsinu ana anamaana kasaanay alkahanata kitaab gaablownimadana ma kasaaneri ilaa anii laakin anii an khadactu dhagray hu rajulka dhagari walakase isaray insa suubi feed fa laqiya lakulomay rajulki ni ani lakulomay faacdaa rajulki sugahay ni ani si bidalika bisababi dalika alkahanati kahingnimadaas kitaab gaabloownimadaas daraadiye wal isi faacdaanisiay bisababi dalika alkahana ya hada kan isi aladi kaas akaltaad aantay minu min aladi ku-aanti ari walaad ku-aanti wal kitaab gaabloownimada kasheeni abubakar o fadakala abubakrin geliye yadahu asbucahu fartisa geliyey faahu famahu abshee geliyey faqa mandahay kula shayin fi badni asmandisiwa kawa lbukaariy bukaariy hadiskana weriyey alkharaaju kharaaj maylka jeede shayun shay waay shaygaas oo yajcalu sayidu siidka weelahu shayga calaa cabdi cabdi sayidi sid odoonshay korshay saaraw yuaddii huwa cabdigana gududow hi shayga ilaa sayidi kula yawmin gududow wa baaqi kasbihi kasbi lcabdi adoonka kasab shay dhamaantisna yakunu lilcabdi n hadaw reed mana taasa kharaaj lala han insheen han kal gaadoy lay reed yani saaso marki dacaamki faakala abubakrin amay minu min adacaami ya amay faqaala algulaamu lawla li abi bakr may ngaray tadriya tadri kasaasa ma hada dacaam faqaala abu bakri mayray wama huwa wama huwa dacaamka ma ayu qaala algulaamu mayray kuntu an haadi takahantuki onayo kahangnimo samey kahangnimada manaa wal shisheeg wala oo kalo ama kitaab lafeeda wala sheega oo kalo ada qof oo oh, sheegaw maa kuntu acrifuhaa acrifuha may maylare man yaddaci macrifata umuuri اlgaybi lankishi sheegadaw umuur oo oh, moqnga kasa eraw anwaaciyaal noocyaal badanta ay yani barasa nagdaas oo kale oo bahanhan welhanga nagdaas oo kaliyo wali eeb eshi sheege umuur oo oh, eebe lanshi sheegaw mana man yaddaci macrifata umuuri اlgaybi umuurulgeyb kasaw she lankishi sheegaw yo kaahin lere wahuwa anwaac kahinnimada naftiya badanta wa minhum almunajimu koohi digday ya kumide walcaraafu faaldhowk ya kumide wagayruhuma kitaafiyedk ya kumide badiying mana kalkun kuntu haadier takahantu kahangnimo sameey facaltu falay ficla lkahanati mana facaltu falay ficla lkahanati nimanka kahinlowta e walisuubiyaayen asuubiyay liinsaanin unsuubi fi ljaahiliya fi zaman ljaahiliya walhaal ma uxsinu anaa nin suubiyaane kahangnimo sameey alkahanata kahangnimo anan kasaan kahnimada makasaana laakin lanko dhagri ilaa ani laakin ani an dhagray hu insaankiya dhagri kalkun walaagi kahanimadi ansubiba wal tartay isuna walaagi argay marki dem wal abaarmarin isi faacdaa huwa insaanki siyay ni ani siyay bisababi daalika alkahanati kahanadaas taase sababkeedi haada kan isi aladi kaaso akaltaan aatay minhu min aladi ladigaisha ku amays abubakar o ku aanti kaasa isi yeri kalkun walaan wal o kitaabfeednimo iyo faaldhow faaldhaw ilakisheeni oo xaaram e walaadaantiyaleri abubakar saas er fadakala ilen xaram wa aha maylka daray yani wa kay masalan waxulwa nilkaahini hadis medeeraay kaahinka halwa gaadashidis bilaash gaadashidis ye xaram e soxto e ba haram e leeraay ey bitementis iyo zanileyt wala zanide kagaadaas iyo kitaab gaablowkaas wala kitaab feedka kagaadaw oo kale saaxirka wala gaadaw oo kale iyo kuli bakto manaha wala iska daray tan zanileyt wala gaadaas iyo la iska daray si ngunying manaha kalkun wal humo saas abubakar ay calaalmirday fadakala abubakrin abubakar giriyey yadahu asbucahu galantis dhong afkama galaaso fartilay yadahu asbucahu fartis yani waa kay masalan galanti dhonga la sheegi min ilaaqi lkuli wa iraadat lbacdi galanti dhonga la sheegi waana bacdo farto lamrijeed fartisa isgeliye afshay geliyey faqaamantahi huwa abubakar kula shayin shay kasta fi badni badni abibakar abibakar orodis warigala usaami dhongas mardiisi isfardaari wa kalku baablwarac waay waracnama halaalmirisho yesdon weelaa abubakar rawa albukaari lasku dhor kolkun wala xaaramte mamarko loolad hortay waldirawla helo salamlaysiyo salamtiisadoy manaa meelilay mana shayga hooba xaaram iya shube eyi ku dheerad xalaal mirt wal obsatolambaanyi mana rawa albukaariy bukaariy waadid kuriyey alkharaaju kharaaj maylare shayin oo yajcalu walahu shayga sayid ala abyadi sayid sida don shay korshay walahu yuadii huwa cabdigana gududahu shay ila sayidin gududaw kula yawmin fi kuli yawmin wabaqi kasbi kasbilcabdi donka kasabshay wali heron yakun huwa bakakaaso lilcabdi insugnaado kaasa kharaj are waan naafici naafac mayli kuri ana cumar bna alkhadaab radi allahu taala anhu kana cumar mayaaday farada lilmuhaajiriin alawalina ma ingadaray arbacata alaafin afar kun iyo angadaray wafarada libnihi libni cumar cumar onogsi cabdulahi bin cumar halaaata alaafin sadi kun iyo angadaray wa hamsa miyatin sadi kun iyo shan boqol shan boqol akudhimi faqiila lahu licumar maylingara huwa ibnu cumar naftiis min almuhaajiriin alawalina kumiday falima may nagasan nusaamiday ho yani waa kayhin samanahu sementisman yaraytay sed bool iyo neyshahay sedukun ishan boolin siday shan boolin kureebtelen faqala cumar cumar may ka goolay halaalmedisa inama inkalmahane haajara abu abu cabdillaahi cabdullaahi awshe liijirooday bibi cabdullaahi liijiroodi yaqulu cumar ma eraay laysa huwa ibna cumar mahane kaman oo kal midamida haajara hijrooday binafsihi wala saasun weela halaalmedisila erishay arika walasugmudun ay gaadane daraadiya saasun weelaay baabul waraaci tilakajarni an naaficin ana ahi naafac mawla bna cumar wa ana cumar bn mawla ibn cumar ibn cumar mawlishihay ibn cumara badana walkuriyahay geekan cumara walkuriyahay ana cumar bn alkhadaab radi allahu taala anhu kana cumar may haaday waktigii khaliifka hay waktigii muslimiinta dhan hukumaayo cumar may haaday farala gadara ini gadariye haadi lilmuhaajiriina muhaajiriinti alawalina hore an gadari arbacata alaafin afar kun yan gadari muhaajiriin alawalin afar kun alingari lankiiba misheer waktigaas cumar muslimiinta futuuxaad badan afurudeen muslimiinta bengig yani wala la heli kalku of kasto mujaahid e dumaylan goraay afar kunti afar kun diram oo kale la siyaay misheelan goray dadka diiwaana geliyay cumar taasa weelay zamankaas asaabta zamanki rooge kalku wafara laga dareyre dadki kale afar afar kun muhaajiriin alawaliin oo diintaan halgameen lamba muhaajiriin awaliin e walkase afar boqol afar kun yan gadari arbacata alaafin afar kun wa wafara cumaru cumar cumar gadarayhin liyanin fard welayn gadaray libni ibni cumar cumar arishi cabdullahi bin cumar lay wa halaahata alaafin wa kamsa miyatin wa saddex kun iyo shan boqol shan boqol kureebi faqiila lah licumar may langara huwa ibna cumar adika e min almuhaajiriina ba kumid eya ah, falima may nagasan nuqsaamiday hu samanahu be sidis lusiya mayn ku yaraytela mana ay lagtusulusiya may shan boqol kureebti faqala cumaru cumar kulkamarishahang maylay inama inkalmahane haajara may haliijirooday bi bibni cumar ibni cumar abu awshe haliijirooday markii hijradan bahay unog yarahaaya lay mana unog yaryahaadi marki hijradan bahay cabdullahi bin cumar kol una go-aawshe wazilay ma usu muhaajiriinta oo kale malamid eraay shan boqol yani afar kun malsiyasera yaqulu ibnu cumar mer yaqulu ibnu cumar yaqulu cumaru yaqulu cumaru cumar may ka golay laysa huwa ibnu cumar mahane kaman malamid haan haajara huwa manki jirooday binafsi nafsi man manka nafsatidiis hay jirooday lanwinhay malamide wanog yaro aawshe waziyahay salay wala saasan lay maybua lilwaraci halaal merishu hari kale walang mudunasiido dadka lajimayso lay halaal merishi saasan welahay rawa lbukaariy waa diis uriyey وan cadiyt بni curwata sacdiy sacdiy radi alahu taala anhu qala curwagaas cadiy may ka golay cadigaas may ka golay qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul sa may golay laa yabluغ mutab mader alcabd odoong maderaw an yakuna huwa cabdog ini had min almutaقin han ilahay koobsadaayan kumid a maderaw mutaقinta lisio magalaayo kadarsama inti inte xataa yadac alcabd odoongdi kutabaayo ma shay an shay kutabaw shaygaas oo laa basa bi bishay shay baasan kasugnayo wal baasan kasugnayne wal hada lakaaraga un lahayn ini kutabaw mana ma in kutabay lima halal merisho xadaran liajli xadarin digtoonaasha darteeda limaagi kudigtoonada bibima maaga baasun baas kasugnaadi kan horta baas man kasugun laakin wal baas lewa kan hakagabade daraadiyan kutabew yani saaso kolkan halal merishadaas yelan bahanyi mana walaa fiirido wal yaro ad wal yar oo ad dareent baas malen ad isleto kutabtolan bahanyi naftis mana maywalay ko basan lahayn mablankishaki ana bayaan kan baska male ad iserti yani walaka jarasutabaliley mana mutakin toofun midnal taasa rasul qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay ka golay laa yablug lcabdu adoon maderaw an yakuna huwa cabdag ini haad maderaw min almutakiina an ilahay kaobsadayan ini kumid nagad maderawa hataa yadaca alcabdu adoon kas inti kutabaayo ma kutabaw laa basa bas walan kasugnayn bi bima maga basan kajarna inti kutabaw hataa yadaca alcabdu ma shay an shay kutabaw shaygaasoo laa basa bi bima maaga basan kasugnayn kutaba mayn tabe xadaran liajli xadarin digtoonasa darteed imaam aladiginaluku digtoonadaw bihi bima maaga basun wal baaska jar adoo ku digtoonadaas oki basanka jar kororasali mana sawa ma yura xadiidka allah tirmidiy waqala tirmid mare xadiisun hasanun cumar kool shayna asar shay may hay taragnaa tiscata acshar lxalaali makaafata an nagaca yani waa kay masala xaraman saas oo kale la tumun halaal eh tumun wal haad oo halaale eh kutabaaneer walan kutabanme xaramakadidena daraade mana saasa dhoorsado jare rasuulkana dhoorsado dadan fari bawl wara alaalmerishi mana i wal alla wal shakagi jaroas udad sawama yure xadiidka tirmidi ogale tirmidi meelay xadiiun hada xadiiun xadiidkaso xasanun hasan eh baabu istixbaabi lcuzlati fogaasho sununimadeedi an cinda fasaad innaas dadka fasaadokod agdooda cuzlo la sameeya dadka lagu dheerada lagu dhaafaw wazamani cinda fasaadi zamaan dimanka fasaadowkiis agdeed awel cinda alkawfi obsa darteed min fitnatin fitna lakoobsada fi diini diinta koofitna lakoobsadaas wawaquucin dhiyow lakoobsada fi xaraamin haram lakali washubahatin lakali wanaxwiha naxwi shubahaati shubahaad walailmide baabu istixbaabi lcuzlati fogaasho sunanimadeed yan baabey oo marmar marmay lasunaaye usubanisheena doone kan hadda cuzli sheegahay waktiyaalka iskumid an hayn markao cuzlo fayla jar marka اktilaaط oo dadka la dheeho walan faaidooyo dinta la barono jartiyen lamadaba jarta taas baawo fadl اktilaaط bالnaasi waxlori jumcihim وajamacati usinisheedo horan jart haddana mayna barahaya cusle cusle ameew laakin amanta oo dadka fasaadano zimanka fasaado xaaramleyl isticmaalayo waktigaas gobolka goone adi i diinta bidbaasidaaso goone seedaaso sheega baawo isticbaab cuzlati fogaasho cuzlad maanaha dadka lakudhaha bao gobol goone lasku kacibaadaysa baadidi iyo heelada isudhex galo heelada daalsato cibaadada gudato meelosa isku teeso sunanimadi baabu isticbaab alcuzlati fogaasho sunanimadeedi anbaabay cinda fasaadi naas dadka fasaadowkood agdooda la fogaada sunanimadeed wazamani cinda fasaadi zamani zamanka fasaadowkis agdeed sunanimadeed ila an yucuzli lasunaaya yani baabu isticbaab alcuzlati fogaasho sunanimadeedi anbaabay cinda fasaadi naas dadka fasaadowkood agdeedana la fogaadaw wazamani cinda fasaadi zamani zamanka fasaadowkis agdeedana la fogaadaw aw ilkawfi cinda alkawfi obsa agdiyana la dheeradaw min fitnatin fitna laku obsadaw fi diini diinta fitna wa wuquucin wa cinda wa cinda alkawfi obsa agdeedana la fogaadaw fi wuquucin maya min wuquucin dhiyowna laku obsadaw fi xaraamin xaram lakadhi wa shubaatin lakadhi wa nawi nawi shubaat shubaad walalimida lakadhi laku obsadaw qaala lahu tacaala ilahay may ka golay fafiruu carara ila llah ilahi inti kaan carara ini ana yari rasuulka sala allahu alay slam lakum isi minhu min cadaab illaahiya nadirun ko digow ahaa mubinun bayinun bayinlinsaari digow shan cadli ahaari fafiro ila llahi laa intikan arara ini ana lakum isin lahantinha na yani minhu min allahi min cadaab min cigaab min cadaab asin nadirun digow ahaa ini ana lakum isin maysin haaday minhu min cadaab illahi cadaab sheeshe nadirun ko digow ahaadi mubinun bayinlinsaari digow shan cadi wa an sacd bni abi waqasin radi allahu tacaala canhu sacad mayl kuriya gaala sacad ina goolay samictu rasuullahi dheegi sala allahu alay slam yaqulu rasuulka ha halka goolawiya dheegi in allaha taala ilaahiy yuxibu huwa ilaahay may jeeliya alcabd adoonyo jeeli cabdigaasoo attaqiya obsadaayo ilahay shay ka obsadaaw haddana cabdigaasoo alghaniya ghani nafsa aho eh wal ilaahay sii kadeegtoomaw walxaramey walban kuusanen waydiyaan shubon waydiyaan haddan alkhafiya garsoono mashhuurun hayne yani garsan kaasa ilaahay jeeliy a haka lanka oo daryo weydiyaayo madaxnimo iyo hayne oo garsan oo mashhuurun hayn aladi yaktafi gariya biacmaalihi acmaalisa gariye acmaalisa halkin argo meeraayo gariye wayatabacadu can mawaadici shuhrati waduhuri way meelo dadka haskama muujiyaayaan haskama muujiyaayaan kudheerade kaaso ilahay jeri wa ama almuraadu bilgani ganiyin muraadaw falaa falaa yabtacidu an yakuna ganiya nafsi katiira almaali lanka oonay yani aniy nafsi naftis oo deerton waay yaqulu samictu rasuul allahi adeegya lay saas yaqul rasuulka halka golo in allaha taala ilahi yuxib huwa ilahay may jeeliya alcabd adoonyo jeeli cabdigaas oo ataqiya rabi shay koobsadaa cabdigaas oo alganiya aniyu nafs eho alganiya deegson alkafiya yani garsoon hadana mashhuurn maylo shuuraaskan seedane muujiyaan oo qarsankaasa ilahay jeeli rawaa mayure adidka muslima muslimiya weli cusbadiyu mana dadka kudheeradi cibaadadiis gududahay laakin qarsinya meel oo mawdicu shuhra iyo ma dadka kuma muujiya maseedaw mana sawa muslimo muslim iyo adis wuri walmuraadu alganiy lanku muraadaw ganiyu nafsi nafta deegtoon shawaay kama sidii sabaka huwa maganin dhagay kama sidii sabaka alxadiiu hadiiskanin dhagay aya ama kama sidii sabaka huwa ginagaasay haninka dhagay fi lxadiisi sai hadis dha si sai algina nafsiya moodlay si meel haninka dhagay wanabi kama sidii sabaka alxadiiu hadiiska dhagay fi lxadiisi hadis haninka dhagay hadiska sai an saxanaay hadiska saciga hadiis haninka dhagay وan abi sacيidin الkudri radi alahu taala anhu qala abu sacيid may ka gole qala rajul rajulka omera ay naasi dadka keeba aflalu fal badan ya rasuul الlah qala nabiyuna omay golay muminunga fal badan muminkaasoo yujaahidu jihaada yani wa kay mujaahidun binafsihi naftis lijihaada wa bimali lijihaada fi sabil lah lijihaada qala may ka golay hadan rajulki ay uma man hadana keki qala nabiyuna omay ka golay uma rajulun wa rajulkaasoo muctazilun fogaaday fi shicbin tog fishay ka fogaaday shicbigaasoo min ashicaabi togyaalkan kumid e meelaseedi may suubiya yacbudu rabahu raba rajuli rajulka rabisha meelo kacaabudo kaasan fal badan ashicbu maylan kasay adariiqu bayna aljabaleyn buur buurood lamdhatiyo yani aradaas oo na xijaaste ya buur badan buurtun i buurtun lamdhatiyo gabal oo sheebeho bi aho aho ka kabahayan o saas oo kale kalku meelasoya kasugun yi maana meelaas kacaabude yani meelasa ilah rabishay kacaabudo ayu naasi gaala rajulun rajulka mare ayu naasi dadka keeba aflalu fal badan dadka ka anfaal badan rajulka warsadi masaladan su-aalantan wal badan yaha nagnaglaas rasuulka la su-aale boreed mayle waa rasuulka jawaabay sala allahu alayhi wasalam si ala sidi markaas maqaamkaas munaasaban ee ka jawaabe waktigaas oob jihaad oo kale lambahanyi markaas mayle muminun yujaahidu mujaahidun binafsihi wamalisanle markoona yani waa kay wal kale lijawaabe sib sidi markaas munaasabka isle idcaamu dacan mara lilay mar asalaatu alaa waktiha lilay sibsidi sidi markaas munaasabka marko yani iman alimaanu bilahi alilay ayuri ayu naasi afdal ya rasuul allah qala nabiyna may kagolay muminon anfal badan afdal naasi may wa muminon wa afdal naasi dadka ka anfal badan muminon lag mumin ilahay rumaayo rasulsha rumaayo walbala rumaayo rumaayo mumin kaaso haddana mujaahidun jihaaday binafsi naftis lijihaaday hirne usuba bahay wa bimaali maalshayna lijihaaday maalshayna handis daadaday fi sabiili lahi ka jihaadi kaasa anfal badan wa qaala qaala rajul mere uma man hadana kaki qaala nabiyna may golay uma rajulun anfal badan rajulkaasoo muctazilun fogaaday في shicbin togdhatis ka fogaaday min ashacaabi togyaalka malasay helaysa isku raayo yacbud caabudaw rabaw raba rajul rajulka suga rabisha caabudaw kaasaan fal badan wa wa fi riwaayatin yataqi llaha tacaala ilahay kaobsadaaw wayadacu kutawaw annaasa dadka من tawaw شر sharihi shari rajuli rajulka suga shartis dadka kula tawaw wayadacu naasa dadka kutawaw min sharihi shari rajul saasu riwaaya kalen yataqi llaha وayadac huwa rajulka lutawa anaasa dadka min shari shari rajul rajulka shartis afshay dadan deeraan galantis dadan deeraan dadka sharta kulutawa kaasa yani yani ilahay ilahay kafal badan wa ilahay agdisan kafal badan mutafaqun caleyh wacanhu can abi saciidin qala abu saciid may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul ji may golay yushiku may dhawa an yakuna khayra maalilmuslimi lanka muslimka maal shayka an khayr badan ini haadiyan dhawi hanamon irin haad yatabacu rahaw biha bilanami shacaf aljibaali buulo dharadiyo raaw buulo dharadiyo meelo kadaajiya meelo lirahaw wamawaaqica alqadari roobka makaana dhiyawshay lirahaw yafiru la cararaayo bidiinihi diin muslimi muslim kusuga diin shay la carara min alfitani fitniyaalku la cararaw rawa ma yuriy xadiiska albukaariy bukaariya weli washacafu ljibaali maclaahu aclaaha acla ljibaali buurta kor jaraasha wa wacanhu qaala qaala rasuul lahi sala lahu alay slam ilahi rasulshima gola yuushiku may dhawa an yakuna inihaado khayra maali lmuslim lanka muslimka maalshay kaan khayr badan ini haadiyo dhawa hanamon irin haad yatbacu rahaw biha bilganam irinki rahaayo shacfal jibaali buulo dhaladiyo meelo taagage ho geedo ka bahay meelo irin shay kadaajisada wamawaaqica alqadri yatbacu biha bilganami irinkaasoy rahaayo mawaaqica alqadri roobka makaana dhiyow shay meelba roobka dhi meelo irin shay laguulaw yafiru lacararaayo bidiinihi diini rajuli rajulka suga diin shay lacararaw min alfitani fitniyaalakol arar magaalooyinki kutabay fidni kulaararaya meela idin sheeg daajise kaasoy ini yani kheer badlaado dhawa irin rasulka cuzlidi lay cuzli lay lamaanaay oo fogaansha dadkala kudheerada ibaadadan adoo gududaas rawa albukaariy bukaariy waa adidkana weriyey washacafu ljibaali macnaha waaclaaha cala ljibaali buuro kor jiraashawa waan abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiyna may ka golay ma bacata allahu ilahay nabiyan naba ma der ilaa racaahu nabagasay daajiyay alganama idanga daajiwa faqaala asxaabuhu yani asxaabu nabiy nabag asaabtismerer waanta adi don tarcal anama adi don irin daaji jartay naba kasto nabiyaalka majar ila irin daaji meertay adin daajida qaala nabiy naomay ka golay kuntu ha an haadi arcaadki daaji ha anamta calaa garaadiida sanuud iya ka daajiyahay sanuudaso liahli maka ahlumaka sugnaas bees yar yaro sanuude yani kumi kumi itanatan ay bees sanuude laa garaadeed mana kumi kumi itanatan dadkbrshen deerniga dhiko kolka yani waa kay jamcu kiraadin مقdاr صغيr مclوم مiن الذهب والفiلa وaنaحوiha gdr yaro bes e oo dهب misafile wal yar e anaso mana a shilin shilin i tum kumi kumi i wal saase beeso ad markaaso yaala jartiye irinka raha jaray rasul bili walakasalisiya ma bacatha allahu ilahi mabina nabiyan naba mabin ilaa na ilaa raca nabiyu nabagaasoy rahay alganama irin daajilen nabi ilahay ambiyadi sabi majar ilaa irin daajilay irinkaas xikmad ka jarto oo ambiyada ilahay irin daajiayan mayba ada allahu yaclam ilahiy og laakin culmad may sheegaan wala idinkaas landaajihay tababarasho manaa nabagan maybua umudong alan dira doon umudaasoy hadhowti hoob idinkaas adaaji idinkamay xaywaanaanka laciibsango haddana dhib badanyi lanki kalun idinkaas haraho meelo wal ha dhagaalayo hahoyiyo may maamula ka barade mana kalkan lankan nabagan e eh, kalkan hadhowti yani maamulka barado dadkan dhong hadhowti dadkan oo daciifinte naxriiso dadka halga dhong oo islan dira naxriiso lan baahanyi mana dagaala lakbarada wala rao girin saas oo kale masalan isku mid may hadi lanki masala magaalada roogey oo helo walan daajina iyo lang oo door doorka ka jara jaray heelaha daaji jaray dhoona iti garaabki walaha ama jari isku mid managadaayang mana kaasa dhagaalis failaadas oo dhagaa iyo lengmayba dhib i walaha baradi mana kalkun hadhowti idis ah, sibaan dhagade mana lankiba fasaad malabika yani wa kay saaso kalkun dhagaala lak barada baadiid kalkun rasulka meeray ma bacatha allahu ilahi madirna nabiyan naba madirna ilaa racaahu nabagaaso irahay alganama irin daajilay fagala saab saab nabi nabaga saabtis meren wa anta adi dong ata tarc alganam adi dong irin haratila qaala nabi maray nacam ha kunton hadi racaaki daaja ha ganamta daajay calaa garaadida sanuudya ka daajay beesa oo gogo-e beesa gogo-e korshe ka daajay garaadidaasoo liahli maka tahlumaka sugnaatira wa ma yuray xadiiska albukaariyo imaam lbukaariy xadiiska uri wa ay wa canhu can abi hurayrata radi taala canhu anahu yani an rasuul ilahi may kuriyay sala lahu alayه wasalam anah ana rasuula qaala rasuulka nin kooli min khayri macaashi naasi dadka nololooda tan kheer badan lahum linaasi dadkan kheer badan rajulun waay caishu rajulin rajul nololisu rajulkaasoo mumsikun qoboday cinaana farasi farasi rajuli rajulkaas faras faraskaas ingaanshe qobodi fi sabiil ilahi inka qobodi yadiru dulaw calaa matnihi matni lfarasi faras karatisku dulaw kulamaa wakti kasta samiya dheego saycatan dhaylo dheego o fazac fazcatan argagaha dheegoob baara duulaw aleyhi ala lfaras faraskaas korshayka duulaw yabtaki dalabaw alkatla dil dalabaw aw ilmawta geeri dalabaw madanahu madana almawti mawtkasoy makaana maladiisku dalabaw aw rajulun aan kheer badan rajulkaasoo fi kunaymatin erin yarow fishay kasugnaadi fi ra'si shacafatin buurto madishan erinka la sugnaadi min hadihi shacafi togyaalkan han ay kumide aw batnin fi fi badnin waadin waadigo looladiis kala sugnaaday waadigaaso min hadi awdiyati waadiyalkan haa kumide yuqiimu ogaw asalaata salaad ogaw wayuutusiya azakaata siya wayacbudu rabahu raba rajuli rajulka rabi shay caabuda hataa yaati antin kooya rajulka yaqiin almawt mawdanka kooya laysa min annaasi dadkaysonan han ilaa fi khayrin khayr fi shala haadaw tawaamay wuriya xadiiska muslima muslim ya wuri wa canhu an abi hurayrata an rasuuli lahi sala allahu alay slam anahu ana rasuula qaala rasuulka may ka golo min khayri macaashi nnaasi dadka nololyaalkoodi maciishatin maaash macaashin macaash yani nololey wa sidii aley mufradkas min khayri macaashi naasi dadka dadka nololiyo ta in kheyr badan lahum linnaasi dadka in kheyr badan rajulun caishu rajulin rajul nololis dadka nooladaayana nololiyo nooladaayaan ta inka kheyr badan rajulun caishu rajulin we rasul rajul nololisu rajul nololisku noolo on kheyr badan rajulkaasoo mumsikun qoboday cinaana farasi farasi rajuli rajulka farasi faraskaasin ganshay gobadi cinaan ka kitaab oo kale aha sayr lijaami hakamaaga suunshay aladi tamsuku tumsaku bihi bih bi biladi adaabatalka gobado ingaanka fariska gobadi maana waktigi hore fris iyo ticnik ticnic frisalka dagaalima friskaas inganshay gobadi inten gobadi fi sabillahi gobadi maana dantitiidisa kashagayslen hayne fi sabillahi ka gobadi kaasaan kheer badan mujaahidka oo fi sabillahi ka jihaad yadir huwa rajulkaasoy duulayo calaa matnihi matni lfarasi faraska ersiska duulaw faraska labuga manaa faraska la roorela duulaw faras ma duulayo roorelanglajeed yadir huwa rajulki duulayo rooraw calaa matnihi matni lfaras faraska ersiska rooraw kulama wakti kasta samica huwa rajulkaas dheego hay-atan shangar dheego o fazcatan argagaha dheego isku mid la lamadi hey iyo ne haya haycatu si asawt lilxarbi shanqarwa asawt lilxarbi walfazactu yan saasay yan naxwhu yan may lamid ata hayla lamid at mana sasla kulama samicahu rajulki dheego haycatan shangar dheego o fazactan argagaha dheegoob baara huwa rajulki duulaw calayhi cala alfarasi faraski korshay ku duulaw yabtagi huwa rajulki dalabaayo alqatla dil dalabaw mana oo meelalmeeli oo laki shahiidow la iraadiyaw aw ilmawta ama geeri dalabaw madaanaw madaana almawti mood kasay makaana malayaalshay meeli ama yolkadhimide shahinimo lakele meelo dalaba mana wala saas wela dhimisho jira iskufadaw ma e diintan ilaahay kor nagate dartaka kor naga nagate yalay mana oo naftis ba ilahay kasaa ilahay kasakaawa ilahay yani insadae o rajulun rajul ya kaar badan wa o rajulun caishu rajulin cusladii baawlcusla tan eh caishu rajulin rajulin ololisan khair badan rajulkaasoo fi gunaymatin erin yarow kusugnaada hata erin badan magabo erinko yarda hadiska dhahajo fi rasi shacafatin buurto madashana kala sugnaadi gabal buurbuur eh madashana irinka daaja shacafadaasoo min hadi tan kumid a ti ashacafi buuriyaalkan kumid eh oba o badni waadin fi badni waadin waado ololadiis kasugnaadi gabal bimareen oo sheebe ololadiis meela kala sugnaadi min hadi lawdiya waadiyaalkan min hadi tan kumid a ti alawdiyati waadiyaalkan eh meelasa irin shayka daajisay yuqiimu ogow saasatan asalaata salaadiis unkualawane salaadiis ogow karkeesna beeli iyonyo neefko ikaadin raane salaadis oga salaadis mananka galawan cibaadadiis wedadaw wayutisiyaayo azakata hoob zakila deeroon zakadi wali oo waajibka hay dhiibow wayacbudu caabudow rabahu raba rajuli rajulka rabi shay xataa yaatiya waay yacbudu rabahu yuqiimu salaata i wayuti zakatan yacbudu rabahu kajartala yani wayacbudu caabudow rabahu caam waay kalku rabi shay caabudow cibaadadi rabag laka caabudow badan taa salaada kumidee zakadiya kumidee yani hataa yatiyahu saasa rabishan aabuday salaadis untukuday sakada dhiibay hataa yatiya alyaqiinu ay lmawt mawt intin kakooya hu rajulkin kakooya ilaa geerin kakooyas cusladaasa kusugunya duurkasaas kujan laysa min annaasi dadkayshon han ilaa fi kayrin bulshada hoob dhaagalon khayrka samay maayin langhamadaane langa dhibaane dhibaatin jaysudaan laysa min annaasi dadkayshon han ilaa fi kayrin khayr dhaadin kusugnaadaw maayin fawama yuri wadeedka muslimun imaamu muslim ya wuri yadiru macnaahu yusricu degdega waay wamatnuhu ay dahruhu wamatnuhu matnu lfarasi ay dahru dahru lfarasi faraska risis waay walhaycatu hayce maylare asawtu gaylo oo lilxarbi harba gaylada sugnaatiyo oob la harbiya ogda gayli walakooy gayladaas walfazacatuna naxwhu naxwu lhaycati hayco oo kal leewiyen iskumid leewiyen alkagaala wamadanu shay shay makaana maladiis maylamajeede wamadanu shay shay makaana malayaal shay jamac wa ay lmawaadicu mawdacyaalo alati mawdacyaalo oo yudanu la maleeyaw wujuduhu wujudu shay shayga helow shay lang maleeyaw fiiha fi lmawaadici mawaadicdaas ini lakala lang maleeya wamadanu shay shay makaana maliyaal shay maybu almawaadicu mawdacyaalo alati mawaadic oo yudanu la maleeya wujuduhu wujudu shay shaygaas helow shay lang maleeyaw fiiha fi lmawaadici mawaadicda ini lakalaw lang maleeya walgunaymatu gunayma bilam layn aynta godse la akriyay unayma tasir lanami irin latasiriyay unayma irin yarow lakatasiri washacafatu shacafa bifati shini walcayn shinti ceynta kordhowshe la akri shacafa hiya shacafa may leray acla ljabali buurta kor jalaashe waliba gariba suba fasire baabu fadli liktilaadi isdheeho binaasi dadka la dheehe fadligeedi anbaabay baabu fadli liktilaadi dheeho binaas oo dhey cusri la amaanay dadka lakudheerado gooni laseedo sarta iyo lakubedbaadiyo dadka cibaadada laskugudo lera hadina dadka dhatiyo bulshada dhahgalo laakin dhibaata laninjeysidan kheerlka sameeyo ya fal badan aliley oo day taasuniasisan adina fal badan baabu fadlil ikhtilaabi dheeho fal badanaantisan baab binaas dadka dhahdiyo la dheeho wa cuduri jumucihim jumaaci naas dadka jumciyaalkooda la haadiraw wa jamaacaatihim jamaacati naas dadka jamaaciyaalkooda la haadiraw wa mashaahid lkhayri khayrka makaana xaadir yani mashaahid lkhayr khayrka makaana xaadiryaalshay laxaadiraw wamajaalisi zikri zikriga majaalisiis laxaadiraw macahu maca naas dadka macasho meel ilahay kuusaayan lalaxaadiraw wa ciyaadati marili marilinaas dadka kidio jirin la booqda wa xuduuri janaaizim janaa'iz innaas dadka janaasiyaalkooda la xaadiraw wa muwaasaati muxtaaji muxtaaj innaas dadka kidio baahan lan kaalmayaw wa ifsaadi jaahilin jaahil innaas dadka kidio jaahila la hanuuniyaw wagayri dalika almadkuuri madkuurkaas kaasa khayrka oo min masaalixihim masaalix innaas dadka damankood kumid liman binisbati liman of adilang misbeyo gadara hua manka awoodo cala alamri faro awo bilmacrufi lafarwanahi reebo awo an ilmunkari munkara reeb wagamci nafsi nafsi man manka naftis garuumiyawshi awood an ilidaai dhibku garuumiya ku reeba wasabrin wasabrin yani wahi wasabrin yani liman gadara awoodo calaa sabrin sabr awood calaa adan dhibka sabra awood intaasay lansunaya baabu fadli lixtilaabi dheehow fadl badanaantis i ambaabay binaas bulshad dhahdi o la dheeho wa xuduri jumacihim baabu fadli xuduuri jumacihim jumaci naas dadka jumciyaalkoodi xaadirawkeed meelba jumada kutukada kinkufogadaane juma kas seedasoo xaadiraas fadligeed wa jamaacatin baabu fadlil xuduuri jamaacatin jamaacati naas dadka jamaaciyaalkooda xaadiraw yani xaadirawkeeda fadlbadnaanteed meelal meeli jamacali kutukda wal xaadiraaso doon kuta tukdaan fadlbadnaanteed yan baabay wa mashaahid lkhayri baabu fadli xuduurin xuduuri mashaahid lkhayri khayrka makaana yani kheerka makaana xaadiryaal shay xaadirow shay iyo fadli badanaantisyen baabay baabu fadli lاktilaadi dadka dheehowkeeda fadli shayeen baabay yani binaasi dadka la dheehow fadl badanaanteed iwa xuduuri mashaahidilkhayri meliada baabu xudur baabu fadli xuduuri mashaahid lkhayri wa kheerka makaana xaadiryaal shay xaadirow shay fadl badanaanteed yen baabay wamajaalis diri baabu fadli xuduuri majaalisi dikri dikriga fidhiyaalshay fidhiyaalkaas xaadirawkooda fal badanaanteed yan baabay macahu maca naas dadka macasholala xaadiraw wa ciyaadati maridin baabu fadli ciyaadati maridin maridinaas dadka kiidiyo jirin booqoshadiis fal badanaanteed yan baabay wa xuduuri janaazin baabu fadli xuduuri janaaizin janaaisi naas dadka janaaziyaalkooda xaadirawkeeda fal badanaanteed yan baabay wa muwaasaati muxtaajin baabu fadli muwaasaati muxtaajin muxtaajinaas dadka kidi o baahan an kaalmayaw shay falbadanaantedi anbaabay wairsaadi jahilin ba baabu fadli irsaadi jahilin jahilinaas dadka kidi o jahil hanuuniyaw shay falbadanaantedi anbaabay wagayri dalik baabu fadli gayri dalika almadkuuri kan un hadda sheegni eir shay heerkaas falbadanaantis anbaabay oo may heerkasun min masaalixihim masaalix naas dadka damankoodana eh walal wali dadka dantiyo kasugu yin adweelaas falbadanaanteed oo bulshadun ku baane ka kashagayaas liman binisbati liman qofna an fadl badanyin ikhtilaafkaas qadara huwa manka awoodo cala alamri amar awoodo bilmacrufi wanaag la fara awood wanahyi cala nahyi reebo awoodo an lmunkari munkar reebo awoodo wa gamci wacalaa gamci nafsi nafsi man manku suge naftis reebow she gamcada manaa reebo dafci la reebo garuumiyo nafsi la garuumiyo la reebo la wa gamci liman qadara lanki awoodo calaa gamci nafsi nafsi man manka nafti tidis garuumiyowshi ama reebowshe awood may ku reebeen nafti ku garuumiye ku reebe an lidaai dhibowna kureeba dadka dhibowsha kureeba wasabrin liman gadara lanki awoodon lunsun anfad badanta gadara awoodo calaa sabrin sabar korshay awoodo cala ladaa dhib korshay ka sabra walila alla hadiso oo kheyra faray macrufa faray munkara reeba ero dhibaha deron ka sabra o lankaasoy dadka ini dhehe anfad badantaan baabay wa iclam ogaaw ha ku bilaaw kalku ikhtilaad ay sameeyay dadka sameeyay oo yala fiiriye dadkaasi infal badanyiga yani walayo dhame yansuubiyan ini fal badanyiga ogin asxaab rasul i rasuullahi sala lahu alay wasalam dabeecadii may haytini cuslo sameeyan mahayne dadka dheeheyen bulshada khayran faaidoyen kalku inti taas al rasuulka taasa doorad cusloma dooran may doorday dadka la dheeh saas daraadi ini dheeho kafalbadanto cuslan marmarna sumaayo iclam ogaaw ana aliftilaafa dheeho binaas bulshada la dheh cala lwaji wajlan dheh aladi wajkaasoo dakartu ana sheegi huwajka huwa ikhtilaafkaasoy almuktaaru kila doorad ini ay ogaaw aladi kila doorad ay kana rasuul sala lahu alayh wasalam aleyh aladi ladi korsheehaad wasaail ambiyaa ambiyada dhamaantooda nahaadeen salawaat llahi wasalaamu alayh wlkhulafa raashiduna kadalika kalmadkuriyon waman bacdahum bacd alkhulafaaina min asaxaabati wataabiciina kadalika wa waman bacdahum bacd ataabicin taabicin bacdisho dadkihadi min culamaai lmuslimiin waakhyaarin kadalika saasaadyon ikhtilaafkasa sameeye wahuwa ikhtilaafku sige madhabu aktar taabiciina taabiciinta sadan badyin madhabsha wa waman wamadhabu man duul madhabsha wa bacdahum bacd taabicin hade wa bihi bilmadhabi madhabkaasiy qaala shaaficiyo shaafa kagooley wa axmedu kagooley waktar lfuqahaa radia lahu taala anhum ajmaciin dhamaantood kagooley qaala lahu tacaala ilahay may kagooley watacaawanu in iskaalmaya iskaalmaysada isgalan gobsada in iskaalmaya cala lbiri samafal wataqwa wacala taqwa taqwa in iska kaalmeer ilahay amayleya waclam ogaaw ana alikhtilaada dheeho binnaasi bulshadu la dheeh cala lwajhi cala nawci nooc korshay lan dheeh aladi noocgaasoo dakartu an sheegay hu ladigi sheegi oose lin dhehe may lin dhehe dadka lin dhehe mey waxuduuri jumacihim wajamaacatihim wamasaahid lkayr wamajaalis dikr waciyaadati maridim wacuduuri janaaizim wejka kaasu mana walaa dadkan dheehas mey ini jumcadiyo seet meel jumlakatuguda jamaacada seet maxlulkhayrka xaadarta majaalisu dikri ad xaadarta kan jirin boogota kan janaaisdamadi kudabgalo sogooti kidio baahan kaalmayta kidio jahil hanuni roobad walka saas hawali maslaxadi o kashagayd lankiba macruuf faro koro munka reebo kor nafsatiida dhibka kureebta sabarna ka sabarta adan taasoy wajkaasalamajeed iclam ogaa ana alikhtilaafa dheho binaas bulshada la dheh cala lwaji waj korshay laka dhehe aladi wajkaasoo dakardoona sheegay wajkaa sheegi laka dheeh huwa wajkaasoy almukhtaaru kii la dooradiniyay ogaaw aladi muktaahi ladi aladi kii la dooradiniyay ogaaw aladi ikhtilaaf ini la dooradi ogaaw kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ba aleyh al ladi ladi korshihaad rasuulka saasa yaa bulshada kadhaha jari makudhaha badsana ina kheyran hanuun yahay i wasaail lambiyaai ambiyada dhamaantood haden huwa kaas ikhtilaafkaaso almukhtaaru kila dooradinaywa aladi mukhtaarkaas oo kaana ahaaday aleyh al ladi ladi korshihay rasuulullahi haadi iyo sala lahu alayh wasalam wasaail lambiyaai kana saail ambiyaai ambiyada dhamaantoodna ahaadeen salawaat ullahi wasalaamu alayhim yani kan usuge ahaadeen ogaawa karimana tawsiga ini nabad kasugnaaday ambiyada ilahayna saasaadi jiran ogaaw aclama ogaaw an almukhtaarkana doorad biliktilaadi aliktilaad iniy binaas daskala dheh ana aliktilaada bilnaasi cala alwaji ladi dakartu huwa iktilaad kaso ilmukhtaar kila doorad iniy ogaaw aladi mukhtaar iniy kana rasuul llahi wasaa'ir lanbiyaai ba salawaat llahi wasalaamuh alayhim ba alayhi ala ladi ladi korshay haadeen walkhulafaau raashidunana i waman duul oo bacda bacda alkhulafaa khulafad afartee bacdisho haadeenna min asaxaabati asaabag aho wataabiciina wamin ataabiciin waman wamin man aho bacdahum bacda taabicin haden min culamaai lmuslimiin muslimiinta culmadooda wa akhyaarihim akhyaar muslimiin muslimiinta akhyaartooda ana kadalika kalmadkuriyon saas oo kale yo haadaniyon ikhtilaafkasa kasugnaada wahuwa ikhtilaafku suge eh waaba madhabu aktar taabicina dadka la dheeho bulshada lanfaaida kheer walhunka lakureeb la dheeho la dhahgale gooni lanku bane la dhahgale dhibsokiisubiya lakasabro kheerka lang sheego la dhahgal wahwa ikhtilaafkasoyna madhab aktari taabicin taabiciinta sadan badyin madhabsho kaase waman wa madhabu man dun madhabsho waay bacdahum bacda taabicin taabicin bacdisho aden taabi taabicin yon madhabsho kaase wa bi bilmadhabi madhabkaas oo dadka bulshada dheeho kheerka lan faa'ido ewa qaala shaaficiy shaaficna kagolay waxmad kagolen waaktaru lfukahaai fukahada sidan badyin kagolen waay radia allahu taala canhu ajmaciin dhamaantooda qaala allahu tacaala ilahay may kagolay watacaawanuu iniskaalmaya cala lbiri samafal inaskakaalmaya isgalan gobsada in iskaalmaya kan kan kalan kaalmayo bulshada daadihi halka ah, sugnaado fer ilahay cala albiri samafalin iska kaalmay watagwa wala tagwa tagwa korshayn iska kaalmay walaayaatu aayaat aayaatkaas alwaaridaatu aroore fi macnaa ma aladigi macnaa shay aroore dakartu ani sheegay maagi sheegi ha arooreen kasiiratun ti badan waayo macluumatun loogi baabu tawaaduci wakafdi ljanax lilmuminiin